بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii soddon iyo saddexaad ka mida min kitaab radd calى اjahmiya lidarimi raxmat اllahi taعalى عalayh qala اlimam raximah اllahu taعaalى bab الاxtijaaji fi ikfaar اljahmiya wuxuu baab yahay adilaysigii ama doodidii aanu ku doodaynay gaalaysiinta jahmiyada in xujooyin la sheega wey dikruxujaj bay ka dhigan tahay baabulixtijaaj ay dikruulxujaji waaladilla fii ikfaar aljahmiya sidaasuu sheekhu jeedaa jahmiyadii waa inaga soo maray labadii qaybood jahmiyadii caddayd iyo qolyihii waaqifada ahaa labadaasuu sheekhu ka soo hadlay jahmiyadii saddexaad ee allafdiya loo yaqaanay kitaabu sunna lixarb ibn ismaaciil kirmani baan ku soo marra asagoo xaggaasaynu u daynay hadda wuxuu u gudbay xukunkoodii wuxuuna yidhi sheekhu naadanii qaala abu saciid raximah اllahu tacaala naadaranii rajulu bibaqdaada munaafican can haulaai اljahmiya nin baa igula dooday baqdaad munaafixan asagoo ka difaacahaya oo ka doodahaya can haulaai اljahmiya qolyahan jahmiyada munaafixan ay mudaafican wadaaban yuu u jeedaa y lama gaalaysiin karo faqaala lii wuxuu igu yidhi biayati xujatin tukafiruuna haaulaai اljahmiya gartee ama daliilkee ama xujadee baad ku gaalaysiinaysaan qolyahan jahmiyada ah waqad nuhya isagoo layska reebay can ikfaari ahli اlqibla qiblada ahlulqiblaha iyagoo gaalaysiintooda layska reebayba bkitaabin naaiqun tukafiruunahum am biaharin am biijmaac wadaadkii baqdaadiga aha ee marka difaacay jahmiyada warkiisibaa socda wuxuu hi bikitaabin naaiqin ma aayad hadlaysa ayaa tukafiruunahum ku gaalaysiinaysaan bimacnaa aayad qur-aan oo ku cad gaalnimadooda miyaad haysataan wadaadow am biaharin mise xadiid baad haysataan am biijmaacin mise ijmaac lmuslimiin baad haysataan masaladan marka farujahmiya waa masalo salafku iyo asxaabu alxadiid aysan isku maandhaafin qoli yaroo marka iyagu jahlo ahaa ama aqoon gaabnaa oo iska ruwaad u badnaa warkooda imaamku waa kii soo gowracay soo dhammeeyey inta laakiin culummada ama fuqahada ee taqaana ee adilada aqoonta dheeraadka u leh jahmiyana waaqiceda iyo xaalkeeda la socda ee ruuxu fiqhu lmas'ala iyo fiqulxaal baa laga rabaa waxayna hadda qolyahan fiqulwaaqic ku dhahaan fiqulxaal bay u yaqaanaan fuqahadu marka inaad e, fiqulmasala masalada daliilkeeda iyo xukumkeeda aada garanayso waxaa dhacay ee jira ee ka jira dunidan aada la socoto ragga aqoontaa lahaa jahmiyo meel bay saareen masaladana marka kufriga iyo takfiirinta iyo howlahaas dhowr goor baanu usuushiisa soo tartilmaanay maadaama laakiin sheekhu gebagabo ka dhigay baabkii hal baab uu ka dambeeyo dilkooda ku saabsan iyo toobadkeenkooda iyo istitaabadooda haddana abwaabtii iyo usuushii aad soo marteen aynu markaasi tilmaano wadaadkan ka dooday jahmiyada wuxuu yidhi waxaa la yska reebay can ikfaari ahli اlqibla xadiidka ku yimid xadiiu anas ay odhanaya nabigu wuxuu naga reebay inaan gaalaysiino ahl اlqibla ama ahl الsalaa ama ahl الtawxiid bidembin ku gaalaysiino waa xadiid mawduuca laa asla lahu cinda axmedi wاlmuxadiثiin abu daawuud baadna ku marteen xadiidkaas cinda aab cinda asxaab اxadiiث nuqad اlkibaar xadiidka marka xadiid jira asagu ma aha waa xadiid ضaciifa calى aqali taqdiir axmedna kama fi jaamic اkhalaal asagu wuxuuba yidhiba waa xadiid mawduuca laa asla lahu intaa iskaga soo tag adilada ku timid in ahlulqiblaha iyo dadka muslimiinta ah aan la gaalaysiinin ilaa bixaqin way badan tahay xadiidkii ibnu cumar baa ka ah fi saxiixayn kii abu hurayra ka mid a ah fi saxiixayn idaa qaala arajulu liakhiihi yaa kaafir faqad ba'a biha axaduhuma xadiidu abi dar baa ka mid a ah fi saxiixayn xadiidu haabit bnu daxaak alansaari baa adilo dhowr ah ayaa ku timid in ruuxa muslimkaa aadan gaalaysiinin fisqina aadan ku tilmaamin aadan lacnadin cadow ilaahay baa tahay aadan odhanin allaahuma inaad dayl haysato mooye xadiidkaasi unbaa baabka ku sugan iyo axaadiid la macna oo xaakim iyo ibnu xibbaan iyo wariyaan iyo axmed iyo axaadiistaas unbaa hadda ku timid baabka taa unbu wadaadku tilmaamahayaa baan u malayn axaadiistaas ee hadda xadiidka abi hurayre iyo midka ibnu cumar aan tilmaanay idaa qaala rajul ilaa akhiiya kaafir iyo axaadiid jumhuur salafi saalix kufrigaa lagu sheegay agtooda waa kufri asqara sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaalu kufr laa tarjicu kufaaran laa tarjicu bacdii kufaaran yadrib bacdukum riqaaba bacdin axaadiida noocaasa ee kufriga asqarkaa ka hadasha ayay jumhuur salaf ku xambaareen imaam maalik baa kamida ragga ku xambaaray abu cabdillaah axmed xambal shayku ahli sunna waljamaaca ka mida cali bn cabdillaahi almadini sheikh اlbukhaari baa ka mida tarjamo yar oo alimaam albukhaari fii kitaab اladab uu xadiidka u baabaystay axaadiidka lamidka oo laba qaybooda ayaa dadka qaarkood waxay yidhaahdeen bukhaari wuxuu qabaa in lagu gaaloobahayo ruux muslima ruuxu gaalaysiiya bigayri jahlin aw ta'wiil axaadiidta marka idaa qaala rajul liakhiya kaafir faqad ba'a biha axaduhumaa waa matruku aahiri ijmaacan daahirkiisa inaan lagu dhaqmayni waa mujmac halka qodobka horta ka naso tilaabada markaad qaado tilaabada labaad waxaa weeye waxaa laysku hayaa xadiidku ma kufri abara mise waa kufri asqara inuu matruku aahiri ijmaacan yahay fakhrudiin araasi baa soo guuriyey fi kitaabihi nihaaya cuquul fi diraayat اusuul وkadalia amidi jamaca min aama fuqaha baa hawshaa ka hadlay maxaa yeelay ninkii nasraani ee ruux muslimoo socda mooda yahuudi inuu yahay ama mooda inuu kiristan yahay oo nasraani ah ama siikh iyo buudiye mooda kadibna sidaa ku gaalaysiiya inuusan gaaloobaynin waa ijmac xadiidkan wuxuu ilaaqay man qaala liakhiya kaafir faqad ba'a biha axaduma wa fii riwaaya faqad wajaba اlkufr calى axadihima marka xadiidku waa matruuku ظaahiri ijmaacan maxaa ku yimid kufrigaasi laga tegay daahirkiisa ama ha noqdo abar ama ha ar ha noqdo horta waa matruuku ظaahir maxaa ku yimid maxaa looga jeedaa ma kufri asqara mase kufri akbara waa anigii soo hormariyey daahiru nas waxaa weeye marka adilada la jamciyo daahiru nusuus aan odhaade waxaa weeye kufriga inuu kufri asqara yahay bidaliil xadiidkii taab bn daxaaq riwaaya ku timid wa kadalika xadiidka abi dar fi saxiix riwaaya ku timid khaarij saxiix iyo khaarija iyo daakhilahba ku timid oo ah waman ramaa mu'minan bikufrin fahuwa ka qatlihi xadiid kale man ramaa bmuminin waman ramaa mu'minan bilacnin fahuwa ka qatlihi walacnu lmumini ka qatlihi idan ruuxa muslimoo la lacnada muxuu noqday kalqatl ruuxa muminkoo gaalnimo lagu sheega muxuu noqday kalqatl xadiidkii ibnu mascuudna fi saxiix wuxuu ku yidhi sibaabu lmuslimi wa qitaaluhu kufr dagaalkiisi iyo dilkiisi ma gaalnimuu ahaa maya xadiidku marka matruuku daahir daahirkuna waa in lagu xambaaro calaa alkufr اlasar waana sida uu soo guuriyey alimaam maxamed nasr almarwasi fi tacliimi qadr الsalaa can طaa'ifat min asxaabi اlxadiid bal ibnu taymiya qaba kufrigu inuu yahay kufri asqar xadiidku uu sheegay fi اlimaan اlkabiir wakadalika ibn اlqayim baa qaba marka xadiidku halkaas ku daa muhiimaddu waa maxay waa aflagaado iyo xadgudub ruux muslima haddaad cayso xadgudub ma ahayn haddaad lacnad ku sheegto iyo haddaad faasiq ku sheegto iyo haddaad zina ku sheegto iyo haddaad gaalnimo ku sheegto hadduu yahayna hadda waaba yahay hadduusan ahayna waa xadgudub iyo meelkaaga dhacwaa macsiya min almacaasi ood mudanaysa in lagugu taczira calaa aqali taqdiir taas marka halkaa aynu kaga tagno qodobka labaad in la baraarujiyo mudan waxaa weeye ruux muslima ah oo xaqdara lagu gaalaysiiyo iyo gaal islaamnimo loo xukumo keebaa daran hadda ka horna waan soo tilmaamaan malay waxaa daran cinda ahlilcilmi gaal aada islaamnimo ku cacamiso iska ilaaliya khatar weeye alimaam eh, maxamed musaxnuun almaliki faqihi اlmaqrib wuxuu soo guriyey ijmaac اlmuslimiin nebi maxamed ninka caaya inuu gaal yahay dilkiisuna uu waajib yahay ninkaasuu banaha aflagaadeeyey ninka gaalaysiin waaya dilkiisana waajibin waaya cadaab iyo naar inuu ku waarin u xukumi waayo isaguna waa gaal bulijmaac iska ilaaliya hadda meel almalط الshaafici kitaabkiisa التنبيه والرد mxu في الradd عalى أهل الأhواء wuxuu soo guuriyey جamيiعu طawaaئف أhli الqibلة inay ku iجmaaceen sunigooda iyo mubtadicooda xadiiثigoodii iyo aarigoodii iyo muctaziligooda ay isku raaceen ninkii gaalaysiin waaya gaal gaalnimo ku dhacay inuu kaafir yahay iجmaaca waxaa soo guuriyay alqاضي ciyaad في الشiفاء waxaa soo guuriyay alimaam النawwi في الrawضة waxaa soo guriyey ibnu taymiya fi sarim waxaa soo guriyey sulaymaan ibn cabdallah alishaykh fi kitaabi awthaq cura iimaan khatar wey baashu waxay ka degaysaa alam tara soo dhaafta wey marka eh, xadiid dalaaladiisa la oo sida raajaxana maxmalkiisa aan kuu soo caddeeyey intaad ummadda feedhaha kaga qaraacdo ijmaacaat lmuslimiin alqaatica asaxiixa ummadda maxaa weeyaan garamar halis weeye hawsha aad layskaga ilaaliyo taasi ragga soo goriya ijmaca waxaa ka a ah wadaadkii asaguna maalikiga sheekh cuثmaan dan fawdi ama ibn fawdi اlfaqih oo asaguna maalikiyadii xagga nigeria jiray ahaa marka asagu wuxuuba yidhi kufrigu hadduu kitaabka ilaahay ku cad ama xadiid mutawaatira ah uu ku yimaado ama shaygu ay ummaddu ku ijmacaan uu gaalnimo yahay ninkii ku dhaca hadaad gaalaysiin wad adaa gaal ah iska kooban yahayba الكفر إذا كان منصوصا في كتاب الله أو في حديث متواتر أو أجمع عليه المسلمون الامتناع من تكفير ذلك waa maxay waa kufrun waa hawl khatara wey waxa maarta maanta lagu dhex jiro ee la dhex dhooban yahay lagu dhuflaynhayana kuwa uu wadaadku ka hadlay kuwa ka daran wey ayib ila isagoo aw aw buu yidhi tan kuwa maanta lagu jiro waa maxay waa kufri mansuusa fi kitaab illah منصوص في السنة المتواترة منصوص في الإجماع منصوص في القياس الصحيح المعتبر على الأصول يعني meel loo badbaadahayo way yartahay waa masaaئilka macragtu aqdaamkee la isku hayo marka aad iskaga ilaaliya alimaam addarimi waad arki doontaana wuxuu ka xujaysan doonaa gaalaysiinta jahmiyada laba maslag inuu ama qiyaas maro ama uu tanqiixulmaraad wixii loo yaqaanay uu maro labadaasuu marka ka hadli doonaa waynu gaari doonaa insha allahu tacaala usuusha aada soo marteen ee kufrigu ahlulqibluhu waxay isku waafaqeen kufrigu inuu yahay xugum sharci ah waxaan laga qaadan shareecadeena laga qadan maayo caqliga taa waa asal daa'ifo yar oo juwayne u hogaamiyo ayaa khilaaftay ahlulqiblaha warkooduna macno ma laha qodobka labaad ee tilaabada labaad ee ku xigta kufrigu waxaa laga qaadan daliil walba oo adilada sharciga muctabirada muctabarada ka mid ah kitaabka sunnada ijmaaca qiyaaska saxiixa ilaa aakhirihi adiladii usuulka ama mujmaca ahayd ama mukhtalafka ahayd ta mujmaca waaba dhib yar tahay midda mukhtalafka ana go-aanka adu aad ka qaadatiy aragtidaada iyo wadaadka taqliidisay ku xidhanta idan adilada in la qaybiyo qaybna kufriga waa laga qaadan qaybna laga qaadan maayo waa madhab ahlilbidac waxaana ku aafoobay muctasilo iyo ashaaciro baa ku aafoobay aayadaha qur laga qaadan sunnada laga qaadan qiyaaska saxiixa laga qaadan ijmaaca laga qaadan meeshii salaad iyo soon iyo zake iyo dahaare iyo laga qaadan lahaa ayaa kufrigan laga qaadan maadaama aad tiri waa xugum sharci ah waxaa laga qaadanayaa meesha laga qaato iyo adilada laga qaato axkaamta sharciga waa warka oonbay ila tahay hawshaa waxaa ku khatalmay oo ku fashilmay jahmiyo eh, barhkeed iyo muctasilo iyo shiice iyo zaydiyo yaan lagu aafoobin ragga ku aafoobay waxaa ka mid ah mudaqaq alciid mudaqaq alciid nin caqiida faasid caqiida xun buu ahaa weliba shaacirada caqiida dhaanta waa adalu min alashaacira abulxasan alashcari iyo xataa raazi baa diin dhaama xagga caqiida marka lamar raazi iyo abulxasan alashcari iyo ghazaali iyo kuwaasaa caqiide ahaan ku dhaama ibnu taymiya fi kitaabkiisa asafadiya iyo meelo badan wuxuu ku sheegaa in usuushiisa towxiidkiiyo caqiidadiisu ay u dhowdahay ilaa usuuli اfalaasifa oo aysan ka baxdayba xataa usuul ahli kalaam marka isagu kitaabkiisa cumdaha ayuu hawshaa kaga hadlaa wadaado badanoo marka moodayay muxaqiq inuu yahay fi hada albaab waa muxaqiq fi lusuul wa fi lfiqi meelo badan laakiin meeshaan wuu ku bariiqday bariiqashada waxaa ku keenay abu cabdilaahi almaaziri iyo sharxu muslim asaguna bariqasho way ku dhuftay tiibuu taqliidiyey xuruuftuu soo qadayna waa xuruuftiisii isaguna aan ishaarin si kastaba noqote waxaa wadaadaha yidhi kufrigu waxaa aan laga qaadan daliilka qaciga waa ahlulbidac asal kuma laha mana ursadaan sunno iyo ariiqu sunna fii hadihi masala markaynu ka hadlay waxaana caddeeyey sida ibn cabdilbar fi tamhiid ijmaac buu soo guuriyey in adiladoo dhanba laga qaadan shareecada qaybeeda kala duwan fiqi iyo farciyaad iyo cilmiyaad iyo caqaa'id kulli adiladu waa u siman tahay ijmaacaadka waxaa soo guuriya ibnu taymiya fii kitaabihi jawaab اlictiraadaat almasriya wuxuuna sheegay nin walboo kala qaada adilada oo yidhaahda daliilkan laga qadan maya baabkan aayadani xadiidkan xujo ma ah hada kale halkan ma galo wuxuu ihi waa usuul ahlibidac ilkibaar salafkuna isku waafaqeen inay madmuumin yihiin taana ka tagna ila tahay maxaa kuu soo hadhay kufrigu xaggee ka dhacaa wuxuu ka dhacaa af iyo adin iyo uur soo intaa un ma ah soo iyo ficil iyo qalbi baad kufrigu wuxuu ka dhacaa af iyo adin iyo uur buu ka dhacaa waxaa la ictimaada fi takfiirna waa afka iyo adinka ruux hadduu weer ku hadla ama fal gaalnimaa sameeya markaanbaa takfiirin lan uurkiisa w ku jiri war ooma haysid uurku aakhara lagu xisaabtana callaama quyub bay u taallaa laakiin inagu waxaynu ictimaadaynaa ruuxa wixii kasoo haraaciya kasoo ifbaxa waxaasaynu wax ku dhisanaynaa labadaa un weeyo waa weer iyo iyo fal af iyo adin waaniga dhan kale kufriga marka laga eego waxaa loo qaybiya abar iyo asar haddaynu soo maraynay marka muuqaalkiisa iyo qarsoona laga eego kufri khafiya mid jali a ah loo qaybiya kufri jali ah iyo mid khafi ayaa loo qaybiyaa marka laga laga eegayo af iyo adi inuu ka dhacay inuu ur ka dhacana baatin iyo daahir baa loo qaybiyaa marka laga eegayo in laysku raacayo in lagu kala duwan yahayna kufri mujmaca iyo mid mukhtalafa loo qaybiya aan anwac badan yahay uuna khilaafiyo badan yahay iska soo gaab waa masalo sharci ah oo aimadu iskugu khilaafaan fii bacdihaa siday masaa'il kale iskugu khilaafaan qaybana isku raacaan oo isku luguduudaan say meelaha kaleba iskugu raacaan khulaasadeedu inahaasaa u badan waxaa ii soo hadhay yaa xaq u leh inuu wax gaalaysiiyo waxaa xaq u leh nin walboo garanaya ninka wuxuu ku dhacay inuu gaalnimo yahay awoodeedana leh caamayba ha noqdo fii bacdi اlmasaa'il laakiin masaladan hadduu u dhunduleelo xaggana uu garanayo xukunkaasi waa ridi karaa wax lagu diidana ma jiro waa iska khusacbalaad iyo khuraafaad aan sal lahayn ilaahay walaa taqfu maa laysa laka bicilmin buu ku yidhi wa an taqulu calى اllahi maa laa taclamuun alaa sa'luu ida lam yaclamuu inama shifaaء اlciyi su'aal fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun hadduu axadku garanaya masaladan waa caalimun biha jaahil fi ma laa yaclam marka tii aad jaahilka ka ahayd kuu fasixi mayso inaad ku durduriso maadaama tu kale aad garanayso dhaxalkaada wax ka taqaano oo lagu keeno masaladaa dhaxalka xaggana aad ku fiican tahay waad dhaxalsiin kartaa laakiin haddii masale fatwa kusaab jinaayaad iyo dimaa iyo takfiirin iyo alaaq iyo nikaax iyo hawlaha ku saabsan yani cilmigu iyo ijtihaadku tajazu baa gala idan almukafir waa kul man lahu diraayat wamacrifat bimasaa'il takfir yaa la gaalaysiin nin walboo gaalnimo ku dhacay akbar ah xaggana ay ka sugnaatay ima biixtiraafihi wa ima bibayina istifaadama laictimaadi kara nacam cindana haddaanu shaaficiyanahay wadaada kalena waaba nagu taageersan yihin khilaafna maslada waa ka jira waxaa iisoo hadhay ruuxa la gaalaysiinayo shuruudda la isku ijmaacay waa inuu caaqil yahay xaggana uu mukhtaar yahay ruux waxaan doortay oon lagu qasbin xaggana miirkiisi imaankiisii joogo waa inuu yahay wix intaa ka soo hadhay ee shuruuda khilaaf baa ka jira ama mawaanica ayib wix intaa ka soo hadhay mar haddaad shardiga tira alikhtiyaar maanica ka soo horjeeda waa alikraah haddaad tira shardigu waa alcaqlu maanica ka soo horjeeda waa cadam caqli ama junuun iyo waaad ku sheegtaba wixii labadaa ka soo haray khilaaf baa ka taagan cinda ahlicilm saa darteed buluuqa ruuxa inuu qaangaad yahay ma shariba ah shaaficiyada basaa qabta ama alxanaabila walxanafiya walmaalikiya waxay qabaan lama shardiyo hadduu ninku yahay sabi toban jira ama sagaal jira ama koyo toban jiro wax garanaya gaalnimona uu ku dhaco sida aabbihii uu qubuurta u caabudo isaguna waa gaal bay laakiin la dili mahayo hee ilaa uu qaan gaadho anigii hawlahaasi soo maray ruuxu marba hadduu sababkii ku yimaado oo falki gaalnimada laga helo ama weedhi laga helo asalku waxaa weeye in la gaalaysiyo la takfiiriyo laba qaacidana ah asal ah qaacida miisaaniya oo loo yaqaano cilmu lmantiq iyo qaacida usuuliya labada qaacida ninka ka baxana waa sheeke berley bu hayaa wuxuu rabaa diin cusub inuu kuu jeexo midda usuuliga haddaynu ka horeyno waxaa weeye falkaani shareecadu ay gaalnimo ku sheegtay waa fal caama ah, waa lafdi caama ah, waa macno guud macnahaasi ruuxi laga helaba waa in xukumkii